alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bnu abi jamra ayaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiska laba boqol iyo sideed iyo labaatan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abu hurayra wuxuu nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam xaaluu nabigu odhanaayo calayhi asalaatu wassalaam fi lxabbati asawdaa'i shifaaun min kulli daa'in ila assaam xabatu sawdaaga waxaa ku sugan shifaaun dawa ayaa ku sugan min kulli daa'in xanuun kasta ay dawo ka tahay ila assaam geerida marka laga reebo assaam waa geerida qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab waxa uu yidhi wassaamu lmowt saamkuna waa geerida waalxabbatu sawdaau ashuuniiz xabatu sawdaaguna waa iniyaha yaryar ee shuuniis la yidhaahdo yacni waagaasay caan ku ahayd magacaas magacanna wuxuu ahaa magac cajami ah magac farrisiya buu ahaa marka shuuniis baa waagaa caan ahaa marka calaa sabiili tafsiir buu ugu sheegay laakiin hadda arrinku waa isbeddelo xabatu sawdaaba hadda caana baa la yidhi oo shuunis baa u baahan tafsiir marka xaaje hadda looma qabo yada alxabatu sawdaa waa la yidhahdaa lbarakana waa la yidhahdaa lbaraka haddaad meelaha qaar ku aragto waxaa loo jeedaa alxabatu sawdaa ayaa loo jeedaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa xabatu sawdaagu ama xabatulbaraka eetay hadda dadku ku magacaabaan waa inayaha yaryare macruufka ahe ee madmadow e cudur kasta daway ka yihiin geerida marka laga reebo laba arrin iyagu dawo male geeridu dawo male gabowguna dawo male xadiis kale isaguna sheegaya maa anzala allahu min daa'in ilaa anzala lahu dawaa yacnii xanuun kasta uu ilaahay soo dejiyey dawona waa u soo dejiyey gabowga marka laga reebo calaa kulli xaal gabowga iyo geeridu iyagu dawo male laakiin xanuunnada kale daway leeyihin xanuuno fara badan baa haddaba la yidhahdaa xanuunadaas dawo looma hayo ama dawo male waxaa loo jeedaa cilmigii dadkan markaa weli gaadhin calimahu man calimah wa jahilahu man jahilah xadiiskaa tilmaamaayey xanuun kasta inuu ilaahay dawo u soo rogay baa waxaa ku sugnaa waxa garanaya kii garanaya waxaana garan waayey oo ka jaahil noqday kii ka jaahil noqday xanuuno fara badanoo waayadii hore la odhan jiray dawo looma hayo ayaa jira oo dib laga helay dawadoodii waxaa ka mid a qaaxada ama tiibayda waagii hore dawo looma aqoon ilaa kutubaha fiqiga qaarkood ay qori jireen xanuunada ee xanuun geeriyaadka la ictibaarinayo aan dawada loo haynin waxaa ka mid a tiibayda bacdulkutub baa isaa qori jiray waana sida soomaalida lafteedu u taqaanay qofka haddii tiib bay ku dhacdo dee ruuxun geeri sugayo oo aan markaa ka rajo qabin xanuunkaa inuu ka kaco ayay waagii hore ahaan jirtay waatuu shaacirkoodii lahaa qaaxanimay feedhaha gasho madaxi gaashaysay gama hadduu yidhaahdo maydha qaangucasho daynayna wadguddoonsay isaadkana ninkaasi guraya weeyaane dee laakiin waagii dambe waxaa la ogaaday dawadeedii waa la gartay waxay noqotay shay basiid ah hadduu qofku markaa waxa weeye koorasyada dawada uu toos u qaato aanu googoyn waa xanuun markaa sida haalibkaa dee laga bogsado oo laga raysto xanuunno badanoo maanta hadda la leeyahay dawo looma hayo dawo ilaahay waa u soo rogay dawona waa leeyihiin laakiin weli dadka ayaan ku hanuunin dawadoodii xadiidkan wuxuu tilmaamayaa alxabatu sawdaa inay dawo tahay oo weliba xanuun kasta ay dawo ka tahay geeri mooyaane wixii kale dawey ka tahay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen siday dawo uga noqonaysaa siyaaro kala duwan baa loo isticmaalaya ashyaada qaar waxay wax kaga daweynaysaa cunitaanka la cuno ashyaada qaar waxay wax kaga daweynaysaa cabbitaanka la cabbo ashyaada qaar waxay wax kaga daweynaysaa siliddeeda in la isticmaalo ashyaada qaar waxay wax kaga daweynaysaa inay markaa waxaweyan yani sanka lagu shubto yacnii ashyaada qaar waxay wax kaga daweynaysaa in saliiddeeda la mariyo ashyaada qaar waxay wax kaga daweyneysaa si keliya in loo isticmaalo keligeed ashyaada qaarna waxay wax kaga daweynaysaa in waxyaalo kale lagu dhex daro murakabaad laga dhigo marka noocyada loo isticmaalayo ayaa kala duwan xanuunada qaarkood toos bay iyadu daweynaysaa xanuunada qaarkoodna waxay ka qayb qaadanaysaa dawada ay daweynayso manaacada iyo difaaca jidhkana way xoojinaysa oo qofka haddii difaaca jidhkiisu uu xoog bato dee xanuunkii inuu wakhti badan iska caabin karo ayaa la rajaynaya biidn illah marka ashyaada difaaca jidhka xoojiya ayay ka mid tahay xaggaana xaggaana saasay ka mid tahay marka calaa kulli xaal eh, ama malab ha lagu daro oo iyadiiyo malab ha laysku isticmaalo ama ashyaa kale ha lagu daro yacni waxaweye siyaalo badan ayay markaa wax u anfacaysa shuraaxduna macaanidaas way tilmaamayaan laakiin dawo kastaaba waxay u baahan tahay miqdaar in laga isticmaalo in laysku farabadiyo munaasib ma aha saasaawada ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qofka marka hadduu isku farabadiyo waxaa laga yaabaa inay dishaba shaygu hadduu dawo yahay wuxuu u baahan yahay miqdaar iyo qadar mucayana in laga isticmaalo haddii laysku tayndhaafiyo shaygii dee waa dhibayaa ya kullu maa zaada calaa xaddihi inqalaba ilaa diddih waatay odhan jireen shay kastoo xadkiisa dhaafaa lidkiisu u gaddoomaa oo siduu ahaa sida ku liddiga ayuu markaa noqonaya sida ku liddigaa buu markaa noqonaya saas aawadeed waa in markaa qadarka laga isticmaalayo la yareeyaa ciddii joogto u isticmaalaysa qadarkay ka isticmaalaysa waa inay markaa yaraysaa aan laysku badin xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo labaatan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu yaquul abu hurayra waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama rasuulka ilaahay waxa uu yidhi laa cadwa walaa tiyarata walaa haama laa cadwa xanuun gudbooo la kala qaada ma jiro walaa tiyarata baasaysina ma jiro oo shay baasi lahoo baaskii laga baasaysanayaa ma jiro walaa haamata shimbir la baasaystaa ama guumays la baasaystaa ma jirto walaa safara bil safaroo baas lihina ma jirto wa fira min almajduumi kama tafiru min alasad wa fira carar wa fira iyo wa firi labada waa la odhan karaa kilaahumaa jaais labada waa oo haddii markaa la yidhaahdo wafira fatxada waxaa markaa saakiniinkii looga baxay likhifatiha haddii wafiri la yidhaahdana waxaa markaa kasrada loogu baxay waa markaa waxa weeye aslu takhalluskii inay ahayd ayaa markaa loogu baxay kasrada ayaa aslu takhallus min asaakiniin ah asal u ah labada saakin in markaa waxa weeye sukuunkoodu inuu israaco lagaga baxaayo kasra waa salaam halkanna waxaaba raacdayba dee in xarafkii ka horreeyeyna hoos dhigan dhiganya waxaan u jeedaa xarafka xarafka reeban ka horreeya waayo xarafka reebani waa xaajisun hayru xasiin waa xaajisun hayru xasiin wafira min almajduumi ka cararka judaamka qaba kama tafiru min alasad ay firaaran ka firaarika min alasad carar la mida cararkaaga ka cararayso min alasadi libaaxa aad ka cararayso carar la mida ka carar xadiiska bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen waxaanu xadiis ka warramayaa xanuunnada inaan la kala qaadin oo xanuun gudbaa oo qof qof ka qaada aanu jirin laa cadwa xadiiska aakhirkiisana waxaa ku sugan wafira min almajduumi kama tafiru min alasad ka judaamka qaba waxaad uga carartaa sidaad libaaxa uga cararayso si la mida uga carar marka xadiiska awalkiisa iyo aakhirkiisu say isu waafaqayaan midda kale waxaa soo arooray xadiis kale oo isaguna sheegaya laa yuridu mumridun calaa musixin kuma soo arooriyo geel xanuunsanaya nin wataa geel caafimaad qabaa nin wataa yacni kulama arooriyo yacni yaanu ku aroorin laba geeloo midna xanuunsanayo midna caafimaad qabo inta laysku daro in laysku arooriyaa la diidaya kala sooca oo ka xanuunsanayana gaar ka dhiga ka caafimaadka qabana gaar ka dhiga xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahy marka labadaa xadiis iyo xadiiskan laa cadwa see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xukunka la qaadanaya waxa weeye xanuunku waa inaan la kala qaadin laakiin marka la yidhi wafira min almajduumi kama tafiru min alasad waxaa loo jeedaa saddan lidariica waddada mafsada keenaysa in la awdo ayaa la doonaya si aynay u dhicin inta qof uu ku dhowaado qof xanuunsanaya oo judaam qaba dabeedna judaamku intuu ku dhaco aanu u ictiqaadinkaasi inuu qaadsiiyey dabeedna sidaa aanu ku dambaabin aawadeed baa loo yidhi marka horeba ka cara si ictiqaadka aanad u ictiqaadin oo xadiiska aanad u khilaafin dabeedna aadan ugu dambaabin ariiqada culamada qaar baa maray walow haba yaraadaanba xaafid ibnu xajarna wuxuu ku sheegaa fii bacdi kutubihi oo badlu taacuunka waa ku tilmaamaa iyo kutubo kaleba ha yeeshee ahlucilmi fara badani waxay sheegeen sida bayhaqi iyo jamaacaad badan oo culammada ka mida ah ay sheegeen in la odhanaayo xanuunka in la kala qaado xanuunnada qaarkood ay gudbaan waa jirtaa laakiin waxaa la diidayaa ictiqaadkii ay ka aaminsanaayeen gaaladu oo ah iskii xanuunku inuu u gudbo idanka ilaah iyo qadarkiisa la'aantii taasaa la diidayaa laakiin asbaab inay tahay waxyaalaha xanuunku ku gudbo isdhexgalka iyo isu dhowaanshaha in lagu kala qaado waa sabab asbaabta ka mid mida ah waa sabab asbaabta ka mid a ah. ee gaaladii baa waxay u qabeen xanuunku iskii inuu u tallaabo oo iskii u gudbo iyadoo ilaahay aanu markaa u idmin ama aanu qadarin inuu gudbaba inuu iska gudbaayo taasaa la diidayaa oo la leeyahay xanuun iskii u gudbayaa ma jiro biduuni idni illaahi wa qadarihi idanka ilaahi iyo qadarkiisa la'aantii axaadiistan kalena waxaa laga qaadanayaa asbaab inay tahay iyo sabab xanuunka ku gudbo isu dhowaanshaha la isu dhowaado iyaday kala duwan tahay xanuunada sida lagu kala qaado oo qaarkood lagu kala qaado taabashada qaar neefsiga yacni markaa qaar dhiigoo istaabta iyo galmada lagu kala qaado yacni markaa anwaac kala duwan qaarba sibaa lagu qaadaa qaar aan la kala qaadinna waa jiraan oo iyagu markaa aan sidooda u gudbin yani biidn illaahi caadatan aan loo baran inuu idanka ilaahay xanuunkani sidaa eh, isdhexgalka uu ku gudbo xanuunaan saa loo kala qaadin baa jira xanuunada qaarkood xanuunada qaarna waxa weeye waa la kala qaadaa waa sabab asbaabta ka mida laakiin laazim ma aha ruux kastoo sababtii la yimaadaa ilaaba ilaa inuu xanuunkii qaadaayo waayo asbaabtu musababaadkeeda waxay ku keensataa idanka ilaahay iyo qadarkiisa haddaanu ilaahay u idmin keensan mayso qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dabku inuu wax gubaa waa sabab asbaabta ka mid a ah. laakiin markuu ilaahay doonay inaan dabku gubin nebi ibraahim dee ma gubin iyadoo dabkii lagu riday qulnaa yaa naaru kunii bardan allah baa wuxuu yidhi waxaanu nidhi dabow waxaad noqotaa qabow noqo mid qabow u saaxiiba noqo wa salaaman calaa ibraahiim mid nabadgelinaya ibraahiimna noqo oo nabadgelye u saaxiiba aan waxba yeelin ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdeen kuwii bardan haddii lagu dayn lahaa wuxuu aqbali kari lahaa qabowgaas inuu wax dilo ila qabowga mid qaatilaa jiro wax dilayey marka wa salaaman calaa ibraahiim ayaa la raaciyey taasaa la raaciyey marka xaqiiqatan waa dhacdaa waxaa dhici karta marka waxa laba qofoo labaduba ay marka waxa weeye dhex galeen oo ku dhowaadeen qof xanuun qabaa sidii xanuunkaasi ku tallaabayeyna ugu dhowaaday midna xanuunkii inuu qaado midna inaan qaadin sababtu waxay tahay kanna ilaahay baa u qadaray inuu qaado kanna ilaahay uma qadarin inuu qaado jamciga caynkaasa culammada saa ku jamcisay waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmi karaa jamac jamaca waxaa laga fahmi karaa jamcintaas markuu xadiiskan nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam macna caynkana tilmaamay xanuunku inaan markaa waxa weeye la kala qaadin laa yucdii shayun shay-a ayaa nin reermiyi wuxuu yidhi yaa rasuul allahi waxaanu aragnay geel weyn neef ku sugan bar yar oo cadho ah ayaa ama dibinta kaga lagaga arkaa ama dabada lagaga arkaa tuluddaa barta yaree cadhada a ah lagu arkayna geel weyn bay ku dhex jirtaa siday ugu dhex jirtay marka dambe waxaa dhacda geelu dhammaantii inuu wada cadhoogo arrinka noocaasee dee uu waaqic ahaan arkay ayuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faman acda alawal ka ugu horreeyay ee cadhada u keenay soo idan ilaah iyo qadarkiisii maaha baa macnuhu dhacaya yacni saasoo kalea ah kuwa kalena idan ilaah iyo qadarkiisa xanuunka ugu dhacay waxay culammada markaa qaarkood ay yidhaahdeen nebigu ma inkirin warkii uu acraabiga ninkaa reer miyiga u sheegay nebigu ma diidin bay yidhaahdeen culammadu warka uu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga uu u sheegay ninkaa reer miyiga ahi waa u taqriiriyey saas inay dhacdo oo kuma inkirinoo ma odhan taasi wax jira ma laakiin wuxuu ku baraarujiyey in idanka ilaah iyo qadarkiisa la ictiqaadiyo marka macnuhu wuxuu noqonayaa bidamiimati haada intaa lagu laro marka macnuhu wuxuu u dhacayaa iskii baanu xanuunka u tallaabayn idanka ilaah iyo qadarkiisa la aanti wejigaas oo culamo fara badani sheegeen waa wejiga ugu fiican nusuustana loo kulmin karo wejiga ugu fiican laakiin in la yidhahdo xanuunku sidiisaba lama kala qaado sinaba siday mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen ay yidhaahdeen markaa waxa weeye dhakhaatiirtu waxay idinku akhrinayaan ha dhegaysanina waxay istaagtaan la cadwaa xanuunba ma gudbo xanuun lama kala qaado yacni si kasta haddii waxa weeye laysugu dhowaado ama ashyaadaa laga digayo dhan la sameeyo yacni markaa xanuunku miduu ku tallaabayo lagu qaadayo ma aha tan noocaasi waa mid waxa weeye aan sax ahayn wey warkaas warkaasi waa waraan sax ahayn kana hor imanaya nusuusta qaarkood ka hor imanaya axaadiistii qaar buu caaridaya ka hor imanaya yacni sababta uu nebigu u yidhi wafira min almajduumi kama tafiru min alasad ama uu yidhi laa yuriidu mumridun calaa musixin ama wuu yidhi waxa weeye daacuunku hadduu beled ku dhaco aw kama qaal hadduu dhul daacuunku ku dhaco dhulkaas markaa ha gelina idinkoo ka baxsan hadduu dhul ku dhaco ha gelina idinkoo beledkaa ku sugan hadduu ku dhacana ha ka bixina cararaa ka cararaysaan daraaddeed yacni saddexda xadiisba waxay tilmaamayaan asbaabtii bay nagu baraarujinayaan shareecadana waxaa lagu yaqaanaa asbaabta shareecadu dee ay ogoshahay sugista la sugayo asbaabta lamayn karo asbaabtu waa asbaab sharciya iyo asbaab qadariya asbaab sharciya iyo asbaab qadariya asbaabta shareecadu ogoshahay asbaab wahmiya ma aha waa asbaabta ama caadiga ah oo qadariga ah ama asbaabta sharciga ah kala qaadista xanuunada qaarkood la kala qaadayaana waxay soo gelaysaa asbaabtii caadiga ahayd asbaabtii caadiga ahayd bay soo gelaysa waana shay xisiyo dee hadda marka waxa weeye xisi ahaan loo arkaayo xanuunka si u tallaabayo oo dee waxa weeye markaa eh, xanuunka wixii keensanayey shay shaybaar ahaan markaysa markaa la arkaayo dee waxa weye qofkii kalena markaa toos ugu gudbay qofkii kalena toosoo gudbay marka dhakhaatiirtuna waa kala caddeeyeen xanuunka markaa sidaa loo kala qaaday iyo xanuunkan sidaa loo kala qaaday hataa xanuun walba sida marka uu ku gudbi karo kuwa gudbayaa waa mid ay caddeeyeen waayo waa shay malmuuso aqoontoodii markaysaa ku saabsan wy intee ku dhowaatay qof marka waxa weeye qaaxo qaba oo haddana waxa weeye iyagoo ay ku qofaceen ilaahay ka ilaaliyo ka dhowray waa badan xataa waxaa dhacday in waxa weeye markaa laba qofoo mid ayds qabo inay isguursadeen oo muddo isqabeen oo ay markaa waxa weeye hadday doonaan markaa wakhti badan galmadii marka ay dhacday haddana waxa weeye midna laga helayo midna aan laga helayo waxaana la ogsoon yahay xanuunka aydisku waxyaaluhu ku gudbo inay ka mid tahay galmadu oo ruux qaba iyo ruuxaan qabini hadday marka waxa weeye kulankaa caynkaasa sameeyaan inay caadatan kala qaadaan waa la ogsoon yahy waa sabab asbaabta ka mida dhiigga waxay ka mid tahay waxyaalu ku gudbo haddii markaysaga qofka dhiiggiisa wax taabtay xanuunsanaya xanuunkaa qaba ruuxa kale dhiiggiisa haddana lagu taabto ama uu taabto waxa weeye waa sabab uu ku gudbi karo haddana laakiin waa inagay nidhi laazim ma aha sababtu ilaaba ilaa inay markaa waxa musababkii keensato ee waa dhici karta inay baaqato waayo idanka ilaahay bay ku xidhan tahay sababtan inay musababkan keensanayso taana waa tilmaama markaa sida ugu fiican waa saas weeye saasaana loo kulminayaa sidaas ayaa nusuusta laisugu keenaya loo kulminaya saas aawadeed xanuunnada markaa siyaalaha ku tallaaba salaamadii waxaa ka mida qofku marka inuu ka fogaado iska ilaaliyo kan judaamka qaba oo kale waa xanuun jidhka markaa daadinaya oo markaa ama xanuunkan hodhaaga la yidhaahdo ee waxaweeye qofka jidhkiisii uu gogo'ayo noocaas weeye marka xanuunkaa judaamka qaba in cidda qabta laga fogaado oo layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya haddaba waxaa la soo wariyey xadiis sheegaya sunanka qaar soo wariyeen yacni tirmidi iyo ibnumaajah iyo ay soo wariyeen ayaa wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nin judaam qaba wax la cunay oo uu yidhi kul hiqatan billaahi watawakulan tawakulan calayh inuu saa saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay ka tartiibiyeen qofkii tawakulkiisu daciif yahay ayaa waxaa lagu odhanayaa wafira min almajduumi kama tafiru min alasad tala saaradku allah tala saaranaya kuu daciif yahay waxaa la odhanaya adigu ka fogow ka dheerow laakiin qofkii tawakulkiisu xoog badan yahay isagu waxa weeye ilaahay buu tala saaranayaa marka waxba ka dheeraan maayo kama cararayo bacdu ahlicilmi baa sidaas maray shuraaxda qaarna waaba qorayaan laakiin xadiidkaa sunanka qaarkood ay soo wariyeen hiqatan billahi wa tawakulan calayh wa daciifun lam yasixa can ilnabiy sala allahu alay wasalam wa daciifu nebiga kama asixin xadiiskana waxaa loo soo wariyey isagoo mawquuf ah oo saxaabi mawquuf ku ah iyo isagoo marfuuca marka ka marfuuca baa daciif ah ka marfuuca ah ayaa daciif ah laakiin mawquufnimo waa u sugan yahay waa jirtaa saxaabada qaarkood inay marka ruux judaam qaba wax la cuneen ama waxa weeye ay yacni markaa dhex galeen sida markaa waxa salmaan alfarisi sida cumar laga soo wariyey sida waxa weeye markaa adigu ilaa saddex saxaabi ayaa laga sheegay qaarkoodna waa ka sugnaatayba salmaan oo kale waa ka sugantay aduu saxaabi labaad qudhisa waa ka sugantay calaa kulli xaal taas waxaa la odhanayaa waa ijtihaad saxaabada qaar ka dhacay oo inay saxaabada qaarkood la yimaadaan sababtii intay la yimaadaan haddana waxauu ilaahay ka badbaadiyo waa xaalad khaas ah oo dee khaalid ba waxaa ka soo aroortay inuu sin cabay inta gaal markaa ku yidhi waxa weyaan haddii aad xaq ku taagantihi marsuntan cab deedna bismillaahi intuu yidhi inuu cabay aanu waxba ku noqon xaalad gaar ah. marka lagama qaadanayo inuu qofku markaa waxa weyaan yani eh, yidhaahdo dee ciddaasiba way samaysay waa samaynayaan lagama qaadanayo calaa kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam ruux yudaam qaba kuma dhowaan waxna lama cunin kamana sugnaa bal waxaa soo aroortay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey in wafdigii reer saqiif markay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxaa la socday nin judaam qaba nebiga markay la baayactamayeen nebigu lama baayactamin ninkii judaamka qabay wuxuu yidhi irjic faqad baayacnaak halkaagaa ka noqo waa kula baayactannay baycadu halkaagay kugu timi xadiiskaasina wuxuu ku sugan yahay saxiixa marka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qawiyu tawakul ah oo tawakulkiisi saxiix yahay iimaankiisi xoog badan yahay haddana waxa weeye kii judaamka qabay inuu markaa ka fogaado la bayactami waayey oo u yidhi halkaa ka noqo waxay waafaqsan tahay wafira min almajduumi kama tafiru min alasad saasay waafaqsan tahay sidaas ayay waafaqsan tahay waxay culammadu ka daliishadaan haddii labadii zawj zawjeynkii isqabay mid uu judaam ku dhaco amaba markii la ysu guuriyey baa waxaa la ogaaday mid inuu kii kale judaam qabo ayuu ogaaday midkood wuxuu ogaaday ka kale inuu judaam qabo wuxuu yeelanayaa khiyaar khiyaar inuu yeelanayo oo nikaaxi fasikhi karo ayaa laga qaadanaya masalan ninkii baa judaam buu qabaa gabadhu markii hore ma ogeyn markii lagu meheriyey ninkaas dabadeed bay waxay ogaatay inuu judaam qabo laha alkhiyaar doorashay leedahay inay nikaaxa fasakhday u door leedahay hadday nikaaxa fasakhdana uma baahna talaaq markaa uma baahna oo ceebtan waa loo qariyey waana ceeb khatara maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa judaamka qaba ka carara si aad libaaxa uga cararaysoo kale si la mida uga carara dee waxay keensanaysaa inay khiyaarka u sugnaanayo maayo cararkii bay soo gudagelaysa marka taasna sidaas weeyaan xadiisku wuxuu kaloo sheegaya walaa tiyara baasaysi ma jiro atiyara waxaa la yidhaahdaa waa altashaa'umu bimar'iyin aw masmuucin aw macluum waa in la baasaysto shay la arkaayo ama shay la maqlayo ama shay la ogaanayo taas baa waxaa la yidhahda tiyara waxaa la baasaysanayaa nooc kastuu noqon karaa shimbiruu noqon karaa wakhti buu noqon karaa wuxuu noqon karaa daatooyin kale oo aan shimbiro ahayn buu noqon karaa waxyaalo la maqlayuu noqon karaa waa fara badan yihi hadda maxaa tiyaran loo yidhi baasaysigu haddaanu shimbiro ku gaar ahayn waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waagaas waxaa khaalib ahaa shimbiraha inay aada u baasaystaan sidaas aawadeed baa magaca atiyara loogu itlaaqay saasaa loogu magacaabay laakiin shay kastoo la baasaystaa waa soo gelaya dadka qaar waxay baasaystaan eh, xilliyada qaarkood sida bilaha qaarkood sida bisha safar waxaad baasaystaan dadka qaarkood bisha shawaal oo kale inay guursadaan taa carabta isticmaali jirtay xaggeenna mala lagama yaqaan laakiin waxay jaahiliyadii ama gaaladii yaqaaneen gaaladii carbeed ayay ka mid ahayd dadka qaar waxay baasaystaan eh, bilaha qaarkood in geela xerada laga saaro sida rajalaha oo kale se innaga xaggeenna dadka caamadii isticmaalaan qaar dadka qaar waxay baasaystaan eh, maalmaha qaarkood sida arbacadoo kale ama arbaca bil ugu dambaysa ama arbaca safar ugu dambaysa in ama la guuro ama waxaweeye markaa la safro oo kale inay baasaystaan eh, dadka qaar waxay baasaystaan subxii markay kala hayaan inay waxaweeye ashyaada qaar markay ka soo horbaxaan inay baasaysanayaan ashyaada qaarna ay ka saacidaysanayaan oo isleeyihiin khayr ba idin leeyihin magacyada qaarkood in la sheego habeenkii dadka qaar waa baasaystaan markaasle magaca lama sheego habeenkii lama sheego ya yani milixa odhan ama magacan kale dhe yani waxa weeye weelka qaarkii habeenkii lama wareejiyo kullu dalika waa baatil dhammaan ashyaada iyo waxyaalo kale inaan tusaalaynoo badan waxay ka mid yihiin waxyaalaha baatilkaan bannaanayn in la ictiqaadiyana ma aha in baasaystana maaha xataa shimbiraha qaarkood inay guriga isku soo dul taagaan habeenkii oo kale waa baasaystaan ama waxa weeye gurigaba isku soo dul taagaan habeen iyo maalinba ama gumaysta ha ahaato ama waxa weeye kay hadda shimbir yidhaahdaan ha ahaado mid ay magaca gaarkaa ku gaar yeeleen oo shimbiraha kale ka siiyeen qaar bay ku tuuraan qori dab leh reer miyigu qaarkood waa baasays ay baasaysanayaan walahamata iyadana lagu fasiray oo waxawea nooc gaaroo baasaysigii ka mida ah. cala saxiix calaa kulli xaal ashyaada la baasaysanaya dhammaan waa baatil waa in allah la tala saartaa ashyaadaasi dhammaan waa in loo ictiqaadiyaa baasil in lahayn xilli baasilihii ma jiro goortuu doonuu ruuxu safri karaa safarkii mubaax ahaa ee bannaanaa ama arbaca ha ahaato ama arbaca bil ugu dambaysa ha ahaato ama arbaca safar ugu dambaysa ha ahaato ama ayaan kaleba ha ahaato yacni shay baas lihi yacni ma jiro waa in ashyaada aan baas loo ictiqaadin allahna waa in la tala saartaa oo qadarkiisa lagu kalsoonaadaa waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak shibirkan kaa soo horbaxayna ama shaygan kale kaa soo horbaxayna wuxuu qadar ka ogyahay ma jiro belo kugu dhici doontana ma ogaa asbaabna loogama yeelin sababna loogama yeelin in waxaasi kugu dhici doonaan marka shaygaasi kugu soo baxo ama shayga aad aragto waxayo waxaasaa dhacaya yani sabab maaha laa qadaran walaa sharcan xaq qadar ahaan iyo xaq sharci ahaan midnaba dee sababu maaha midna waxaweye sababu maaha saas aawadeed waa in allah la tala saartaa qofka qalbigiisa hadday ku soo dhacdo khawaatir ku saabsan inuu wax baasaysiya dareemayo waa inaan uga joogin ya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay oo lagu yidhi mina rijaalun yatatayaruun qaala daka shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasuddannahum wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam waa waxay laabtooda ka helayaan waa waxay laabahooda ka helayaane yaynay u diidin waxay doonayeen oo ka celin baasaysiga qalbigiisa ku soo dhacay inuu baajiyo maaha hadduu baajiyo fitnadii waa ku dhacay dembigii baasaysiga waa ku jiraa waa ku jiraa baasaysiguna waxa weeye waa mid xaaraanaan bannaanayn bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wa karaahiyo laakiin malaha iyagoo u wanaajinaya culammada qaar waxay ugu xambaareen inay u jeedaan karaahatu taxriim inay u jeedaan karaahatu taxriim inay u jeedaan bay ugu xambaareen ixsaanan lidanni bilculamaa waayo dembi uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu shirki yahay in la yidhaahdo waa karaahiyo iyadoo loo jeedo karaahiyadii istilaaxiga ahayd ee karaahatu tansiiha ahayd dee sax maaha nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau yihi adiyaratu shirkun adiyaratu shirkun ya baasaysiga wax la baasaystaa waa nooc shirki ah nooc shirkiyo wiyi weli waa ku celceliyey riwaayadka qaarkood waxay sheegeen laba goor inuu ku celiyey riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan saddex goor inay ku celiyey marka baasaysiga shirkiga waxa weeye waa inuu qofka qalbigiisa inta ku soo dhaco uu camal ka tartiibiyo oo waxa weeye aawadii u baaqdo ya marka falaa yasudannahum yaanay ka mancinin wuxuu doonaayey waxaan ha iska tuuro niyadiisa ha ka tuuro wuxuu rabayna yaanu ka baajin laakiin hadduu u baaqdo u idhahdo baas baa kugu dhici doone ka joog oo deedna uga joogo safarkuu doonayay uga baaqdo iyo wuxuu doonayay inuu sameeyo uu u samayn waayo baasaysigaas de xaaladdaa wuxuu noqonayaa dembigaa weyn waa ku jiraa ee nooca shirkiga ah waxaa la rabaa qalbigiisa hadduu waxaasi ku soo dhacaan kollayba shaytaanku waa ku soo ridayaaye waa inuu qalbigiisa ka tuuraa waxaan iska daafacaa mar labaadka ilaahay tala saartaa dikriga soo arooray ee ku dhawaaqaa ee akhriyaa allahuma laa khayra ila khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha khayruka walaa xawla walaa quwata ilaa bik yacni saas yadaa yidhaahdaa inta horaa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam aan xawlaqadu ku jirin inta hore aan xawlaqadu ku jirin laa xawla walaa quwata ila billaah ayaa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkoodna ay quweeyeen sida sheekh albaani oo kale waa saxiixinaya culamada qaar laakiin mowquf ahaan way sugan taha oo saxaabada qaarkood waa yidhahdeen waa ka sugan tahay waana aqwa maa warad baabkaa ku soo arooray waa ka ugu xooga badan saxaabada qaarkood inay yidhaahdeenna waa ka sugan tahay marfuucnimadana culamada qaarkood ayaa yacni quweeyey siiqada kale soo aroortay allahuma laa ya'ti bilxasanaati ila ant walaa yadfacu sayi'aati ilaa ant waa ka xoog badan yahay oo kana xoog badan kaas laftiisa sanadkiisa dacfa ku sugan walow imaam nawowi ha yidhaahdo isnaadkiisu waa saxiixe oo ibn cabdilwahaabnaha ku raacabe waxa weeye markaas sanadkiisu waa daciif sababtuna waxay tahay yacni cuqbat bnu caamir in laga warinaayo bay kutubaha qaar ugu dhacday laakiin saxdiiyo sawaabku waxay tahay waa in curwat bnu caamir laga warinaayo curwat bnu caamirna dee taabici buu ahaa marka wuxuu noqonayaa mursal buu noqonaya sida uu sawaabka ku yahay waa curwat ibnu caamir ee cuqbat ibnu caamir maaha marka waxaa saxa badan allahuma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruka walaa xawla walaa quwata ila bik baabka wax ku soo aroori taasaa ugu xoog roon wa maa warad ama asaxu maa warad fii dalik oo saxaabada qaarkood inay ka sugnaato dee lafteeda waa lagu camalfali karaa waana dikri yacni tawxiid iyo koobsanaya tawxiid koobsanay marka allahna waa tala saaranayaa dikrigana waa ku dhawaaqayaa umana baaqanayo waa ku dhaqaajinaya waxaana qalbigiisu ka tuuraya laakiin hadduu u baaqdo baasaysiga waa ku dhacay ka warran hadduu ku socdo laakiin uu werwarsan yaho aad u baqaayo taa lafteeda culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu aad yo aad u yahay isagoo wejilo aad u baqaayo aad yo aad u werwarsan ya aad uga argagaxsan arrinkaas isle goorma wax ku dhici doonaan goorma wax ku dhici doonaan sidaa isagoo ah hadduu ku socdo lafteeda tawakulkiisa waa daciif yacni waxa weeye nasiib buu ku leeyahay yidhaahdeen oo waxbaa kaga jira tatayurkii waxaa la rabaa inuu khawaatirta iska daafaco kaan lam yakun inuu ka dhigo niyaddiisa ka saaro saasaa la rabaa saas ayaa la rabaa xadiiskan cabdullahi bin mascuud waxaa ku sugnaa uma mina ila walaakina allaha yudhibu bitawakul axad nagama mid aha inuu qalbigiisa shay tatayuru ku soo dhacaayo mooyaane laakiin ilaahay baa ku tegsiinaya tala saaradka allah la tala saarmay marka allah waa in la tala saarta allah waa in la tala saarta xadiis kale waxaa lagu soo wariyey oo sanadkiisa maqaal ku sugan yahay inama diyaratu ma amdaaka aw raddak baasaysigu wuxuu ahaaday uun wixii ama ku socodsiiyo ku dhaqaajiya ama ku celiya oo ku baajiya baasaysiga la diidaya noocaas unbu ahaaday calaa kulli xaal taasna waxa weeye saas iyada ah ayay noqonaysaa walaa haamata tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen oo yidhaahdeen ruuxa marka la dilo yacni qofkii waxaa ka soo baxa oo madaxiisi ka soo baxaa marka waxa yar baa ka soo baxa kaasaa xabaashiisa ku wareega isagoo marka waxaa le isquuni isquuni yacni qofkii marka waxaweyaan i dilay dhiiggiisa iga waraabiya ictiqaad noocaasaa jiray oo gaaladii carbeed ay aaminsanaayeen qofka haddii la diro ilaa loo aaro shay ka soo baxayo qofkii baa jira oo sidii dirxi oo kale ah oo nool oo dabeedna markaa xabashiisa ku wareegaya oo odhanaya isquunii min dami qaatilii ka idilay dhiiggiisa iga waraabiya ilaa loo aarayo marka loo aaro ayuu markaa dabeedna iska tagaa haddii kalena saasuu ugu wareegaya taasaa haama la odhan jiray bay yidhahdeen taasi waa weji waa la sheegay weji kalea ka fiican oo ah markaa in la yidhaahdo waa shimbir marka waxa weeye habeenkii guryaha iyo markaa kusoo fadhiisata oo dabeedna marka weeye dadku ay ka aaminsan yihiin inay waxaweeye sheegayso geeri sheegayso reerka kusoo hoyanaysa ama ku imanaysa shimbirtaasina ay inay gumaysta tahay ay u qabeen calaa kulli xaal shimbir la baasaysanayo oo geeri sheegaysaa ama shimbir ha noqoto ama guumays ha noqoto ya yacni ma jiro geerina waxba kama ogaa cid dhimanaysana kama warqabaan haddii lays yidhaahdo haybkay og yihiin oo loo ictiqaadiyo saana waa kufri akbarba waa cilmulghaybkii oo cid eh, kale loo sugaayo waa takdiib lilqur'aan haddii la yidhahdo haybka ma ogee sabab baa looga dhigay inay saasi dhacayso markaana shay aan sabab ahayn laa sharcan walaa qadaran sababnimo laga ictiqaadiyey shirku asqar bay noqonaysa shirku asqar ayay noqonaysa eh, soomaalidu taa way isticmaalaan oo waxa weeye shimbiraha qaarkood intay guriga markay ka ag wiiqwiiqleeyaan ay marka waxaweye dadka qaarkood ku tuuraan qori dable ya marka waxa weye baasaysigaasi waa arrin baatila wey walaa safara safarta waxaa loo fasiray in laga tilmaamayo bil safara xurmali ma jirto oo xurmada lagu wareejinayaan oo nasiigii in la diidaayo lagu xambaaro gaaladii carbeed waxay samayn jireen bisha muxaram ee xurmada leh bay xurmada intay ka qaadaan waxay ku wareejin jireen safarta ka dambaysa markaasay odhan jireen maanta laga bilaabo bisha muxaram ee sanadkan xurmo ma leh xurmadii waa ka qaadnay waxaanu ku wareejinnay safar marka safar xurmali ma jirto oo xurmo lagu wareejinaya sidaa waa loo fasira laakiin wejiga ugu fiican waxay tahay waa in la yidhahdo walaa safara bil safar oo baasil lihina ma jirto dadka qaar baa waxay u qabaan bisha safar inay sideeda baas u leedahay hadda caamada in badan baad ka maqlaysa iyagoo odhanaaya markay safar soo gasho ilahu aynanugu safrin ya ilaahu aynanugu safrin marka waxa waa baasaysi la baasaysanayo daraaddeed marka waxau ciday ku safartaana ma jirto baasna ma leh waxaan halkaa tambiihinayaa waxaa jira markii waxa weeyaan la halaagayey qowmu caad maalin nuxuusteedu daa'im tahay baa la sheegay fii yowmi naxsin mustamir markaase waxaa jirta axaadiis mawduucoo la sameeyey oo tilmaamaya aakhiru larbicaa min safar yowmu naxsin mustamir bisha safar arbacada ugu dambaysaa waa maalin nuxuusteedu iyo baaskeedu uu joogto yaho daa'im yahay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam waa mawduuc waa been abuur waa been abuur weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay siday culamada muxadisiintu caddeeyeen baabkaana waxba kama sugna wax baabkaa ku sugnaaday ma jiro oo yowmu naxsin mustamir maalintay ahayd la cayimayo oo la sheegaayo fii yowmi naxsin mustamirna waxaa laga tilmaamayaa iyaga ayuu ku daa'im ahaa ciqaabkii ku dhacay baa ku daa'imayaa oo maadaama la halaagay gaalana ay ahaayeen dee cadaabkii maalintaa qabsaday abadal aabaad waa ku sugnaanaya cadaabulqabrigay iga guurayaan kadibna cadaabkii jahannama iga guurayaan cadaabkaasina waa abadi marka wixii ku dhacaya cuquubada ahaa inuu ku daa'imaya laga tilmaamaya dee cidda la halaagayna waxay ahaayeen cid cadowyadii ilaahay ah cadowyadii nebiyada ilaahay ah cadowyadii mu'miniinta ah dee maalinta la halaagay maalin mu'miniinta farxadu leh weeyaane maalin baas ule ma aha iminka hadday dhici lahayd gaalada kibirtay inuu ilaahay maalin halaago maalinaynu markaa waxa weeye faraxnay noqon lahayd mise maalinaynu markaa waxaan yacni dhibaata inay nagu dhacday aanu dareemaynaynu noqon lahay yani farxad baynu noqon lahay ya maalintii fircawn la halaagay muuse iyo ciddii rumaysayna ilaahay badbaadiyey waxay noqotay maalin dee uu markaa nebi muuse shukri noqo ou soomo yowma cashuura kadibna markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisuna ay soomaan shukran lilah marka waxa weeye taas ayaan loo qaadan in waxa weeye ay deliil u tahay maalintaa in la baasaysan karo sidaas iyada ayaan loo fahmay xadiiska abu hurayra saas u soo wariyey laakiin waagii dambe waxa uu eh, samayn jiray xadiiskan kalena waa soo wariyey xadiiskan kalena waa soo wariyey laa yuridu mumridun calaa musixin iyo qadarkan dambe fira min almajduumi waagii dambe wuxuu ka gaabsaday inta hore oo laa cadwaa inuu weriyo sheego baa abu hureyre ka gaabsaday markaasaa lagu yidhi waxaanu kaa maqalay laa cadwa adoo sheegaya dabeedna wuxuu diiday yidhahday inuu ictiraafo marka taas waxaa lagu xambaaray inuu ilaawey yacni markaa xadiiskan inta hore inuu soo wariyey taasina baabbay leedaho baabu man xadasa wanasiya la yidhahdaa ya ciddii xadiis sheegtay oo deedna xadiiskii ilowday baabkeedii weeye waa baab lagaga hadlo xadiiska musanafaad gaarana culamada qaarkood ay ka qoreen xadiiskana laguma cilleeyo haddii markaa raawigii soo wariyey u ilaawo oo uu xasuusan waayo yacni cillo kuma aha ee jamaahiiru ahlicilmi agtooda maqbuul buu ka yahay mar haddaanu inkaar sariixa la imanin aanu odhan been baa iga sheegteen ama wax la mida taa lafteeda khilaaf baa kusii jireen culamada qaar baale mar layba waa la aqbalayaa ama si cad ha u beeniyo hadduu marka hore la hubo markaa inuu xadiiska sheegay inuu ilaawun baa lagu xambaaraya almuhbitu muqadamun cala annaafi laakiin tan kale markaanu si sariixa u nafiyin dee badanka culammaduba saa waa qabaan inuu markaa xujo noqonayo waayo ilowshiyaha uu ilaaway xujo noqon mayso laakiin cidda xasuusan mar hadday siqo tahay yani ayaa la cuskanaya keligiina ma soo warin abu hurayra xadiiskane yacni saxaabo kale la soo wariyey oo mutacadid ah jamac saxaabada ka mida la soo wariyey saas aawadeed waa xadiis yacni sugan weeye taana waa saas weeye wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk